بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما وكان خير كتبه صغيرا كراسة لطيفة شهيرا في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن الأجروم وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها nadamtuhaa nadman badi can mubtadi bilasli fi taqriibihi lilmubtadi wqad xadaftu minhma canhu hinaan wazidtuhu fawaa'ida biha alhinaa متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادقين يفهم قولي لاعتقاد واثقين إذ الفتى حسب اعتقاده الرفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabaynaa wabacdu faaclam annahu lama اqtasar jull lwaraa cala alkalaami almukhtasar halkaa aynu ka bilaabayno waa muqadimadii oo cashirkeennan maantuna muqadimadunbuu ku egaanayaa waxaa culima aynu ogaanaynaa inuu sheekhu ka hadlayo sababtii ku kaliftay inuu kitaabka qoro kitaabka inuu qoro maxaa ku kalifay laba sababood ayuu inoo sheegayaa oo mid kastiba ku kaliftay inuu sheekhu kitaabka alifo sababta koobaad waxaa la yidhaahdaa waa xaali bay ahayd oo duruuftii dadka wakhtigaa haysatay iyo culimmada ka muuqatay ayuu sheekhu aad iyo aad uga naxay wuxuu aad uga naxay dadka doonaya inay wax bartaan halka ay wax ka bilaabayaan waa qodobka koobaad qodobka labaad ee sheekhu uu odhan doono waa sababta kitaabka aanu alifay wuxuu odhan doonaa dadaannu asxaab nahay ama agtayda ku weyn oo maya inaan idhaahda ay ugu culus tahay ayaa iga codsaday inaan kitaabka nadmiyo ajruumiga labadaas sababood buu sheekhu ka hadli doonaa oo ah sababtuu kitaabka u qoray waxaa kaluu inoogu darayaa inuu naxwaha qiimihiisa in yaroo in waxoogaa yaroo kooban uu inoo taabto iyo hadafka ujeeddada naxwaha loo baranayo taana wuu inoogu darayaa waxaa kaluu inooga hadli doonaa oo qodob saddexaad ah inuu isbarbardhig ku sameeyo camriidiga iyo ajruumiga uu yidhaahdo markaa camriidiga oo kitaabka kitaabkeennanihi sharaxoo kale ayuu ajruumigii u yahay mutamiman liqaalibi alabwaabi fa jaa'a mila sharxi lilkitaabi inuu yidhaahdo waxaa kaloo inoogu dari doonaa allabari inuu ku soo gebagabeeyo muqaddimada duco iyo allabari ayuu ku soo gebagabaynayaa dhinac wuxuu ka alla allabaryayaa ilaahay inuu camalkiisan u ilaaliyo oo istuska iyo riyada uu uga ilaaliyo dhinac kale wuxuu ka alla baryayaa ardayga kitaabkan akhrisanaya ilaahay inuu ku anfaco ardayga kitaabka baranaya hadduu laba qodob la yimaado ilaahay buu u weydiiyey inuu ilaahay kitaabkan ku anfaco qodobka koowaad waa alictinaa bixifdihi kitaabkan xifdigiisa inuu ardaygu u cinaayoodo qodobka labaadna waa alictinaa bifahmihi kitaabkan fahankiisa inuu u cinaayoodo casharkeennu intaa ayuu ku egaan doonaa in sha allahu tacaala balan eegno wa bacdu intaa kadib faclam niyaho waxaad ogaataa annahu lama qtasara markay ku gaabsadeen jullul waraa dadka weynankoogu cala alkalaami kalaamka almukhtasari ee mukhtasarka ah oo wa kaana uu ahaaday xifdulisaani luqadda ilaalinteeda alcarabiyi ee carabigi ihi madluuban mid la dalbay ashaddo dalabi dalabka ugu adag min alwara makhluuqana laga dalbay wa bacdiguu ka bilaabay kelmadda bacdu ah afar icraabood ayaa ku banaan kelmadda bacdu ah afar icraabood ayaa asal ahaanteeda ku bannaan saddex jeer sidaynu ognahay waa mucrab marka afraadna waa mabni marka halkeennan ay ku qoran tahay haddii bacduda mudaafun ilayhigeega la xadfo lana niyoodo macnihiisiina la niyoodo ama la niyoodo inuu joogo mudaafun ilayhiga marka la xadfee macnihiisa la niyoodo mebni bay noqotaayoo damaa lagu bineeyaa wabacdu wabacdudan waxa ka maqan mudaafun ilayhi waxayna ahayd wa bacda alxamdalati wa salaati wa salaami cala nabiyi sala alayhi wasalam bacda alxamdala inuu yidhaah bay ahayd xamdalada dabadeed wasalaati wasalaam iyo salligii nebi maxamed aynu ku soo sallinay kadib inuu sidaa yidhaah bay ahayd wa bacdu kelmaddan bacdu ah waxaa loo yaqaanaa waa kelimatun yu'taa lilintiqaal min usluub ilaa usluub bacdu waxaa la yidhaahdaa waa kelimatun yu'taa lilintiqaali min usluubin ilaa usluub waa kelmad lala yimaado waa sallaan ama jaranjaro weeye waxaana loola yimaadaa marka laga guurayo usluub ee loo guurayo usluub kale ayaa kelmaddan la isticmaalaya waxaa hadda laga guurayaa xamdaladii iyo salligii waxaana loo guurayaa sababtii kitaabka kaliftay kolkaa kelmadda bacdu ah waa in la isticmaalo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khudbadihiisii kelmadda ah amaa bacdu kama tegi jirin amaa badu kama tegi jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam culimo badanina waxay u arkeen kelmadda bacdu ah inay tahay faslu khiaab inay tahay faslu khiaabkii ilaahay nebi daawuud uu ku galladaystay wa fasla khiaab ilaahay uu yidhi waa kelimatu amaa bacdu bay rag badanina qaateen wa bacdu intaa kadib wowgaa yaree wa bacdu ku jiraa waa wakiilu wakiil baa loo yaqaanaa luqadda wowgaa yari waa wakiilu wakiil waxaa la yidhaha wowgaasi wuxuu wakiil ka yahay amaa bacdu oo nebigu inta badan amaa bacdu buu isticmaali jiray wa bacdu may isticmaali jirin maadaamoo nebigu amaa bacdu isticmaali jiro amaa luqadana dadka luqadda yaqaana amaa ay isticmaali jireen amaadaas ayuu wowgani wakiil ka yahay amaada lafteedu waxay wakiil ka sii ahayd e, mahmaa yakun amaaduna kelmad loo yaqaano mahmaa yakun ayay wakiil ka ahayd kolka hadaba amaa oo wakiil ah oo mahmaa yakun wakiilka ah ayaa amaadii haddana uu wakiilka sii noqday wowga wabacdu ku jiraa wabacdu intaa kadib falam waxaad ogaataa annahu sha'nigu inuu yahay lamaqtasara marka uu ku gaabsaday jullul waraa makhluuqa weynankoogu calalkalaami kalaamkii markay ku gaabsadeen almukhtasari ee mukhtasarka ahaa wuxuu yidhi war waxaad ogaataa intaa kadib dadka weynankoogu markay ku soo gaabsadeen hadalka mukhtasarka ah ereyga jullihi waa mucdam ereyga alwaraa'ihina waa makhluuqa oo dadka looga jeedo markuu cala alkalaami almukhtasar ina yidhi almukhtasar markuu ina yidhi mukhtasarka waa laysku qabtay waxa lagu macneeyo waxa la yidhaahdaa maa qalla lafduhu wa kasura macnaahu waa ereygu markuu lafdigiisuna yar yahay macnaha uu xambaarsan yahayna ballaadhan yahay ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa maa qalla lafduhu sawaaun akahura macnaahu am qalla waa waxa lafdigiisu uu yar yahay macnihiisu ama ha la yaraado ama ha la bato mukhtasar waxaa loo yaqaanaa waxa alfaada yar leh laakiin macnaha ay xambaarsan yihiin ay badan yihiin dadka badankoogu markay mukhtasaraadkii ku soo gaabsadeen buu yidhi mukhtasaraadkii kutubtii la beranayeyba mukhtasaraad baa lagaga soo gaabsaday ha lagu soo gaabsado mukhtasaraadkiiyo kutubtii yaryaraaye in naxwaha la bartaana iyo luqadda in la bartana dadka si adag adag adag adag baa looga dalbay oo sababta keentay waxa weeyi kitaabkeenna qur'aanka aba baran maysid oo xadiidka macnihiisa saxda a ah fahmi maysid haddii adan luqa alcarabiya garanaynin waa la hubaa heer baa jira culamaau salaf ay gaadhsiiyaanba ay yidhaahdiinba qofka yidhaha xadiis baan baranaya ama qur'aan baan baranaya isagoo bilaa luqa ah inay yidhaahdiinba khatar buuba ku sugan yahayba sababtuu khatar ugu sugan iska dhegayso laakiin ha akhriyin bay leeyihiin rag badani haddaad akhrido ood jebiso ood khalado waxaad odhanaysaa nebi maxamed baa sidaa yidhi nebiguna ma odhanin sidaa luqaxumo adiga ku haysaana kaa siinaysa luqaxumo adiga ku haysa ayaana kaa siinaysa kolkaa waxaynu garanaynaa luqada waxa aad wax ku saxaysa inaad barato daruuri bay qof kaste ku tahay qof kasta daruuri iyo lagama maarmaan ayay u tahay qofka kitaabka qur'aanka ah fasirayana waajibbayba ku tahayba inuu sideeda ay u garanayo isaga waa lagula xisaabtamaya kitaab qur'aana ah haddaad tidhaa waan fasiraya waa inaad garanaysa luqadiisii naxwihiisii iyo sarfigiisii iyo balaaqadiisii iyo maxaanku idhaahdaa isticaaradiisi iyo majaazi wixiisio dhan waa garanaysaa wa bacdu intaa kadib falam waxaad ogaataa annahu shanigu inuu yahay lama iqtasara markay ku gaabsadeen jullul waraa dadka weynankoogu calalkalaami kalaamka markay ku kaabsadeen almukhtasari koobkooban oo wa kaana uu ahaaday xifdulisaani luqadda oo la xifdiyaa luqaddii alcarabiyi carabiga ahaydna madluuban mid laynaga dalbay ashaddo dalabi dalabka ugu adag min alwara makhluuqaana laga dalbay makhluuqa ayaa laidhi luqa alcarabiya waa inaad xifdidiin ood beratiin ood sideeda u beratiin kale wuxuu ikhlaal kaaga dhacayaa hoos u dhac uu kaaga imanayaa fahamkii diinta aad u lahayd labadaa qodob markaan arkay buu yidhi dadkiioo kutubta waaweyn ka soo gaabsaday iyo luqadiioo in la barto diintuba ina amartay labadaa arrimood markaan arkay waa naxay buu yidhi waayo dadkan himigoogiibaa dhintay waxay ahayd hadda in la helo masaajid la leeyahay alfiyadunbay ka bilaabaanba alfiyada waxa ka sarreeyaunbay akhriyaan iyo masaajid leeyahay darta ardayda hoosey soo dhisaanoo mukhtasaraadkuun in la qaybiyo ayay ahayd innaguna alfiyaha ardayga dhigta ayaynu u haysanaa arday tegey waa halkii aynu wax ka bilaabi lahayn alfiyada khulaasaa la yidhaahdaa waa mukhtasar alfiyada laftiisu alfiyada aynu u haysanno wax weyn ayaa mukhtasara waxyaabaha aadkiiyo aadka loola yaabo waxaa ka mid a ibnu jariir adaberi wuxuu ahaa nin aad iyo aad ilaahay aqoon u baray sheekhan tafsiirka qoray culimada ayuu maalin u yeedhay waa waama culimada wuxuu ku yidhi culimoy tafsiiran qoro buu yidhi tafsiir laakiin taladiisaan idinka rabaa tafsiirka ah sheekh noo sheeg bay yidhahdeen tafsiirku intuu noqonayo soddon mujallad baan ka dhigayaa buu yidhi tafsiirka aan qorayo soddon mujallad safaxaadkiisana ilaa soddon kun oo safxadood soddon mujallad buu yidhi mujalladaadka ayuu horta si fiican u sheegay culimmadii way eegeen waxay yidhaahdeen haadaa mima yafna alcumru qabla tamaami haddaanu bilowno waxay wakhtigayagii intii aanu noolaanaynay ay naga dhammaanaysa annagoon dhammaynin annagoon dhammaynin kolkaas sheekhii wuxuu go'aansaday inuu tafsiirkii iska daayo intaa la egaa wuxuu qoray kitaab tafsiirkan hadda marjica inoo ah ee daberiga ah saddex kunoo safxadood buu kusoo ururiyey soddonkii kun ayuu saddex kunoo safxadood ka soo dhigay waa daberigan hadda aynu naqaanee marjica tafaasiirta ah mar labaad buu culimmada ku soo noqday ma aha ardayda ciduu la hadlaya mana aha dadkii aan dee waxbarashada ku jirin culimmadiibuu mar labaad la hadlay wuxuu yidhi culimoy taariikh haddaan qoro ka warrama waxay yidhaahdeen sidii oo kale intay la-eg tahay intii uu tafsiirka ku sheegay in la-eg buu ku sheegay culimmadiina waxay yidhahdeen haadaa mima yafna alcumru qabla tamaamihi haddaannu bilowno annagoon dhammayn buu cumriga yagii dhammaanayaa wuxuu yidhi markaa kelmad buu yidhi la yidhaahdo subxaana allah qad maatat ilhimam subxaana allah qad maatat ilhiman marka uu qofku leeyahay anoon dhammayn ayaa wakhtigiiba iga dhacaya ama cumrigiiba iga lumaya oo halkii cumrigiiba igaga tegaya ka qoraya balka ka waran cumrigiisu isagu siduu noqonaya ka qoraya ee wax aqoontan intuu soo ururiyo masaadir ka soo ururiyo intuu barto haddana soo ururiyo haddana qoro balka ka waran runtii marka la doonayo diinta islaamka saxnimadeeda inaad ogaato baa la eegaa waxyaabo lala yaabay baa culimada lagu arkay waxyaabo lala yaabay ayaa lagu arkay wax haddaad iminka istidhaahda haddaad bilowdo dhammayn maysid oo gacan ay ku qoreen baa lagu arkay ilaahay cumrigan xagguu ka siiyey cumrigan adigu haddaad hadda bilowdo waxaad is leedahay lixdan sane haddaan jiro malaha anoon si fiican uga boganin ayay lixdankii ay dhaafayaan kii qor kii bartay balka warran ee haddana qoray bal ka waran ee haddana masaadiru sameeyey ee haddana tasxiixiyey bal ka waran wakhtigiisu intuu leega waxa weeye runtii waa nooc maa aad isoodhani sidu waa karaamo ilaahay ummaddan siiyey ayaa meeshaa inooga muuqanaysa kyfhamu talow luqadda barta maxaa laynoo yidhi kyfhamu si ay u fahmaan dadku ayaa luqadda barta laynoo yidhi macaaniy alqur'aani qur'aanka macaanidiisa macnaha qur'aanka si ay dadku u bartaan ayaa loo leeyahay luqadda barta sidaa darteed ardayga aan luqadda garanaynin aayadahan bal siduu ku macneeyo eg alhaaku mutakaasur buu ilaahay yidhi maxaynu ku macnaynaa alhaaku mutakaasur waxaa idin mashquuliyey kala badsigii sow maaha bal waxaad aayaddan kale macnee yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum waa maxay macnaheegu laa tulhikum bal ii sheega culimo laa tulhikum haddaad tidhi idin halaagin allah ku naxariisto laa tulhikum halaagin ha odhanin halaag ha moodin waa mashquul waa alhaakum ti oo kalun weeyi u fiirsa bal aayaddan kale rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah waa hal ficil saddexdaa aayadoodaan hadda akhriyaya haddaan alhaakum mutakaair idhaa iyo haddaan idhaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhiikum amwaalukum iyo haddaan idhaahdo rijaalun laa tulhiihim hal ficil oo qura weeyi yaa garanaya haddaba hal ficil inay tahay dee qofkii luqadda ilaahay baray baa garanaya qofkii sarfiilaha aba ah garanaya naxwiilaha aba ah garanaya sarfigiiyo naxwuu ma kala hadhaan waxaan uga soconnaa luqadeennu waa inay xidhiidh dhab a la yeelato kolkaa qur-aanka luqadda barta waxaa laynoo leeyahay ku hadlo laynama leh macnuhu yuuna kaa khaldamin haddii ku hadalkeega aad moodo muhiim af soomaaliga waxba dhaami mayso luqadda barta waxaa laguu leeyahay qur'aanka ku faham kolka qur'aanka ku fahmideedana qawaacidda kaaga xidhan oo dhan baro kay yafhamuu si ay u fahmaan macaaniyalqur'aani qur'aanka macaanidiisa si ay u fahmaan wa sunnati sunnadii macnaheega si ay u fahmaan sunnadii adaqiiqati lmacaani macaanideedu ay qarsoonayd sunnada nebi maxamed ka sugan sala allahu calayhi wasalam ee macnaheegu uu qarsoon yahay waxaa loo baahan yahay ragga luqawiyiinta inay la soo baxaan ama ay helaan bal u fiirso imaamu maalik ayuu nini su'aal fatwa a weydiiyey intuu sayladda tegey ayuu digaag soo iibsaday digaaggan waxa ugu qiimaha badnaa oo ugu qaalisanaa cida badan digaagba digaagga uu kaci badan yahay ayuu sayladaha ka qaalisanaa waayo digaagga ujeeddada loo iibsan jiray halka saacadaha oo kale ayuu ku jiray salaadaha dadka inuu toosiyo cidiisa lagu tooso ayay ahayd waa beriga markuu waagu soo beryayo ayuu digaagu cida ku dhuftaa shimbirahoo dhan baaba arrinkaa sameeya ninbaa intuu sayladda tegey ayaa digaaggii ugu qaalisanaa ayuu raadsaday waa ka ugu cida badan cidaa qiima ahayd berigii addoonsigu addoommuhu jireenna addoonka ugu qiimaha badani ka timaha adag buu ahaa fiqiga haddaad aragtiin eeg fiqiga marka beeca la marayo addoommada ugu qaalisani waxay ahaayeen kuwa timaha adag sidaa darteed ragga qaar baa addoommada dawo u marin jiray markay dawo u mariyaan ayaa timihiiyoo marmay oo adkaaday saylada la keenaya markaasay culimmada fuqahada odhan jireen war haddii ninkaasi quruur uu ku dhaco oo timihiisaa ah wax la soo bedelo lasoo adkeeyo waa xaweeye iibkii wuu ka noqon karaa markuu ogaado timahani inayna caadi u adkayna in la soo adkeeyey maxaa ku jira bal timaha adag addoommada nooca ugu qaalisan waxay ahaan nin tima adag bay ahaayeen ninku hadduu tima adag yahay u ka qaalisana digaaguna u kaci badnaa imaamu maalik baa su la weydiiyey waxaa la yidhi imaamu maaligow sayladaan tegoo digaag baan soo iibsaday markaa ninka ka iibsanayey waxaan ku idhi buu idhi ma aamusa wuxuu idhi dhaar buuba marayo hadii uu afkaa isku qabto mar uun islaantaydaba waan furay buu yidhi islaantaydaa ku xidhanba buu yidhi hadduu mar uun afka isku qabto digaaggii markaan soo kaxaystay wixii layga siinayeyna aan siistay ee lacag ahaa ayaan guriga la imid buu yidhi waxaan ogaaday buu yidhi inuu sida caadiga wakhtiyadii badnaayo digaaggu ciihi jiray kacida badani uun inuu ciyayo inta badanna inuu aamusan yahay baan arkay buu yidhi ninkii baan raadsanaya sow islaantu kama furna buu yidhi ninkii aan raadsanay sow islaantii kama furna imaamu maalig wuxu yidhi ha ha way ka furan tahay islaantii way ka furan tahaye ninkaa ha u dhowaanin dheh ama islaanta soo rajciyeysa dheh shaaficiyoo ardaygiisii ahaa ayaa ag fadhiyey ninkii markuu ka dhaqaaqay ayuu shaafici imaamu maalig hoos la hadlay wuxuu yidhi imaam waxaan ku weydiinayaa buu yidhi ninka kama furna islaantu islaantu kama furna shaygu markuu diin yahay diintaa ilaahay markaad rabto muhiimku ma aha saad doonaysaa inay sax noqoto muhiim waxa ah inaad ogaato sida saxda ah waa sheekh iyo ardaygiisii seed iila doodaysaa iyo seed su-aashani ma jiraan qof ilaahay diintiisa rabaa waxaasi sheekh beri buu ka yahay wuxuu idhi oo maxaad ku tidhi inayna ka furnayn waxaan ku idhi buu yidhi ninkani wuxuu uga jeeday mubaalaqo kasruu uga jeeday waxayna ka dhigan tahay xadiidkii nebigaa daliilu ah gabadh baa nebiga u timid oo hebel iyo hebel baa iishee ka yimid guursadaabay ku tidhi muxuu nebigu ku yidhi amaa fulaan fahwa socloog wa amaa fulaan falaa yadacu alcasa can caatiqihi hebel buu nebigu ku yidhi ninkaa iska daa ushaba tunka kama dhige ushaba tunka kama dhigo macnaheegu waa maxay buu yidhi culimmada laba macnay ku fasireen qole waxay yidhahdeen wuu safar badan yahy qolena waxay yidhahdeen dumarkuu dilaa ushaba ninkaasi ma dhigo buu nebigu u garaaca uun kolkaa nebigu markuu lahaa ushaba ma dhigo miyayna dhacaynin buu yidhi maruu ninkani hurdo miyayna dhacaynin buuhi ninkani maruu cunayo wax miyayna dhacaynin buuhi maruuna cadhaysnaynba muxuu nebigu ujeeday buuhi falaa yadacu lcasa can catiqi ma mar kasta wuu garaacayaa uunba ama safar buu ku jiraa un baynu nidhaa mise sida badan baynu ku macnaynaa sida badan saw kuma macnayno areebelow imisa ad igu leedahay markaa tidaas uma admama jiray ciiddaa wax leeg beentaa maad u badheedhay wax leeg war waxaad ku leedahay ninka ciiddaa ma la egee beentaa maad la qorayaaye mise been maaha waa mubaalaqo waa maxay horta ciiddaa wax laag markaynu leenahay waa mubaalaqo waa hadal la isticmaalo dadka ilaahay luqooyinka baray ay garanayaan xukunkiisu wuxuu yahay war xadiikaa nebigo kale ka dhig buu yidhi imaam xadiikaa nebigoo kaluun inooga dhig imaamu maali imaamu maali aad iyo aad buu su runtii ula yaabay una jeclaystay wuxuu yidhi waan ku arkaaye waan ku arkaaye ilaahay nuurkaa uu ku siiyey nuurkaa uu ku siiyey macsiyada ha ku baktiinin macsiyada ha ku baktinin xumaha ka dheero buu yidhi si maskaxdaa ah iyo fahankaa ah fiican ayna kaaga gurin ama kaaga baabi'in waxaynu u soconnaa bal haddaba sunnadaha nebiga bal sheekhaasi ee imaamu shaafici halkuu daliilkaa ka keensaday ka waran dee qof luqawiya oo garanaya kinaayooyinka oo garanaya mubaalaqooyinka ayaa nusuustaa ah, ka fahmaya caynka oo ka qaadanaya kay yafhamuu si ay u fahmaan macaaniya alqur'aani qur'aanka macaanidiisa wa sunnati iyo sunnada macnaheega sunnadii addaqiiqati almacaani macnaheegu u qarsoonaa wa naxwu naxwaha ayaa owlaa habboon awalan marka koobaad an yuclama in la barto cilmiga ugu mudan marka hore in la bartaana waa naxwaha haddii naxwaha aad baran weydo alyawma akaltu kalban baad odhan doontaa alyawma akaltu kalban ninbaa doonay inuu yidhaa aybaa iqaniinay oo wuxuu yidhi maalin buu yidhi yaa muxamed alyawma akaltu kalban maanta ay cunay buu yidhi cunay yaa aybaa cunay buu doonaya inuu yidhaahdo waa khatarteeday runtii leedahay haddaad akaltu kalban tidhaahdo adoo doonaya si kale halisteeday leedahay xaqiiqatan waa meelo inoogu aad inoogu badan oo akhdaa aad faadixa welibana waxaan xasuustaa nin kitaab macnaynayaan habeen masaajidan ku jiray baan saa eegayo waxaan aad ula yaabay wuxuu leeyahay qabiilatu xamiira qabiilatu xamiir ya akhi maa macnaa qabiilatu xamiir qabaa'ilka carbeed laguma yaqaan qabiilatu xamiir wax la yidhaahdo xamiir muxuu doonayey ximyar buu doonayeyoo hadda waa isku qoraal ximyar iyo xamiir waa isku qoraal qabiilatu xamiir qabiiladii dameeruhu dameeradu waa maxay qabiiladani eeg ximyar iyo xamiir qoraalka waa isku mid akhriska og unbaa kala leexanaya waa akhdaada runtii luqadda laga gelayo wanaxwu naxwaha ayaa owlaa mudan awalan marka hore an yuclama in la ogaado war naxwaha marka hore horta ha la barto idilkalaamu hadalkaba duunahu naxwaha la'aantii markuu yahay lan yufhamo weligii lama fahmo hadal bilaa naxwoah cidina culima garan mayso haddaba naxwaha talo halkee laga bilaabaya halkee ugu mudan in laga bilaabo wa kaana khayru kutubihi kutubtiisa ka ugu khayrka badani wuxuu ahaa kutubtii asakhiirati yaryarayd kutubta yaryar marka la doonayo kuwa ugu mudan waxay ahaayeen kuraasatan waraaqo latiifatan khafiifa oo fudud shahiiratan oo caan ah ama la shuhreeyey fii curbihaa carabta dhexdeeda lagu shuhreeyey wa cujmihaa cajamiga dhexdiisana lagu shuhreeyey wa ruumi reer galbeedka agtoodana lagu shuhreeyey waxaa kutubta naxwaha laga bilaabo waxa ugu mudan risaalo aad iyo aad u yar oo culays badan aan lahayn oo khafiif ilaa xad ah khafiif ilaa xad ah risaalada ayaa ugu mudan risaaladaasna allafahaa waxa qoray alxabru caalimkii ibnu aajruumi loodhan jiray caalimkii ibnu aajruumi loodhan jiray baa qoray waa lix waraaqood gebi ahaanba haddaynu eegno waraaqdaasi maxay noqonaysaa lix waraaqoodba ayuu kitaabkaa gebi ahaanba ayuu noqonayaa haddaba kitaabkaa ayaa ugu mudan inaynu nidhaahno isaga ha barto kaasaan anu nadmi u bedelayaa buuhi waa ajruumige waa mukhtasar aad iyo aad u kooban ama aad iyo aad u yar oo ardayga salaankii hoose ee ka sare u dallacayay u noqonaya wa wuxuu ahaaday khayru kutubihi kutubta naxwaha ka ugu khayrka badani kutubtii asaghiirati yaryarayn kuraasatan waraaqo ayay ahaadeen latiifatan khafiif ah oon culays lahayn shahiiratan oo la shuhreeyey fii curbihaa carabta dhexdeeda nin kastoo carabiya ajruumi unbu sitaa wa cujmihaa cajamiga dhexdiisa lagu shuhreeyey waa wax alla wixii aan carab ahayn wa ruumi reer galbeedka agtoodana lagu shuhreeyey talow reer galboodka miyayna cajamiga cujmihaada mayna ku jirin meye way ku jiraan waxa sheekha ku filaa inuu yidhaa fi curbihaa wa ujmiha curbihaana waa carabtii ujmihana waa wixii aan carab ahayn oo dhan waruumi buu sii raaciyey reer galbeedka reer galbeedku iyagoo cajami ah ayuu gaar u sii saaray waa luqo la yaqaano waxaa la yidhaahdaa cadfu khaasin calaa caam baa la yidhaahdaayo ciddan dambe markii gaar aad ugu muhiimad gaara aad siinaysid ayaa gaar loo soo soocaa odayga geela lihi wuxuu inankiisa ku odhan jiray soomaalidii hore aabba maanta geela ilaali oo hasha dhalaysa ilaali welibana hasha dhalaysa miyaynan geela ka mid ahayn geela ka mid maaha miya iyadu ka mid weeyi geela laakiin hashan dhalaysaa laba jeer baa inankaa ilaali la yidhi mar iyadoo geelii ku jirta ayaa la yidhi aaba geela ilaali marna waxaa la yidhi hasha dhalaysa ilaali iyadoo waa laba jeer mar geelay ku jirtaa amarkaas geelay la wadataa marna keligeed baa gaar loo soo soocay waxaynu ognahay ilaahay wuxuu inagu yidhi xaafiduu cala salawaat wa salaati lwusطa salaadaha ilaaliya shanta ah salaatulwusطadana ilaaliya salaatulwustadu ma nidhaahnaa salaadaha shantaa kamid maaha ma waa salaad kale ma nidhaahnaa mise waa salaad salaadaha ka mid waa cadfu khaasin calaa caam baa la yidhaahdaa cinaayo gaara ayaa ku jirta macaani gaarana wuu faa'iideeyaa haddaba reer galbeedku maadaamoo xilligan dambe ay aqoon isbideen maadaamoo xilligan dambe horumar ay sheeganayaan wuxuu isku dayey sheekhu ama uu ka dhigay inay cajamigii ka madax taagteen inay gaar uga baxeen ay yidhahdeen magacan cajami ihinamaba deeqaye cajami magacani nama deeqaye annagu gaar ayaannu la noqonaynaa magacan wintafacad waxa ku intifaacay ajillatun culimo waaweyn ayaa bicilmihaa risaalada cilmigeega culimo waaweynba ka faa'iiday maca maa kiimiciisa ayay ku intifaaceen taraahu aad arkaysid oo min latiifi xajmiha muuqeega yar ah culimo waaweyn baa kitaabkaa wax ka bartay isagoo kitaabku uu mukhtasar yar yahay hadda nadamtuhaa waxaa nadmi u bedelay nadman nadmin badiican xeel dheer si adag ayaan u nadmiyey nadmigaygan khalal laga heli maayo ceeb kale laga heli maayo xashwi laga heli maayo akhdaa kale laga heli maayo waa nadman badiican badiica waxaa loo yaqaanaa badiic ereyga bidciya waad garanaysaa maa kuntu bidcan min arusul samahayn badiic waxaa loo yaqaanaa badaacadu waa waxa aad bilowdayna cidi kaaga horraynin saasaa ilaahay badiic loogu sifeeyaa subxaanahu wa tacaala haddaba nadmi xeel dheer oo isagoo kale horayba aan loo qorin ayaan kuu qoray buu yidhi oo kitaabkii baa nadmiyey nadamtuhaa waa nadmiyey ereygaa nadamtuhaa waa jawaab hadalkii aan soo akhriyaynay oo dhan wuu laangaraynayey jawaabteedii wataa wuxuu ina yidhi wa bacdu faclam ka soo bilow lama khtasara lama khtasara markay ku gaabsadeen hee miyaan lay odhanaynin markay dadka weynankoogii ku gaabsadeen mukhtasarka ee af carabiga xifdigiisii laynaga dalbay naxwuhuna uu noqday ka koobaad ee ugu mudan laynoogana dalbay si aynu qur'aanka iyo sunnada macnaheega u fahanno wuu soo waday ay nadamtuhaa wakaa hadalkii halkaasu dhacay waa jawaabkii lama nadamtuhaa waa nadmiyey risaalada ajruumiyada nadman nadmin ayaa nadmiyey nadmiga oo badiican aad u xeel dheer muqtadiyan anigoo ku dayanaya bilasli asalkii anigoo ku dayanaya asalkiibaan ku dayanayaae ila soco buu ku yidhi fii taqriibihi xagga soo dhowaynta lilmubtadi ardayga mubtadiga aan wax u soo dhowaynayo sida asalkii oo kale ayaan ku dayanaya oo ardayga mubtadiga aan wax soo dhowaynaya haddaba asalkani waa asalkee bilasli buu nidhi muxuu uga jeedaa ajruumigiibuu asal ka dhigtay kitaabkeennana farax buu ka dhigay nadmiya kolkaa markuu inidhi muqtadiyan ereygan muqtadiyan alif ayuu ku dhamaanay muqtadiyan laakiin sheekhu luqatu rabiica ayuu raacay liannahum yaqifuuna almansuuba bisuuratay lmarfuuci waalmajruur baa loo yaqaanaa nimanka reer rabiica oo qura ayaa muqtadiga sidaa u qora laakiin carabta kale jumhuurtu muqtadiyan bay ku dhawaaqaan muqtadiha ha odhan waa reer rabiica haddii kale muqtadiyan nadamtuhaa markaasaa nadmiyey nadman nadmi ayaa nadmiyey nadmiga oo badiican xeel dheer muqtadiyan anigoo ku dayanaya bilasli ajruumigii asalka ahaa anoo ku dayanaya xageen kaga dayanaya fii taqriibihi soo dhowaynta lilmubtadi ardayga bilowga aan wax soo dhawaynayo ardayga bilowga ah, ayaan si fudud wax ugu soo dhowaynayaa buu ku yidhi dadka saddex baa loo qaybiyaa mid waa mubtadi midna waa mutawasit midna waa muntahi mubtadiga waxaa loo yaqaanaa baynu nidhi qofka su'aasha kaana tidhaahda aan keeni karaynin mutawasitkana waxa loo yaqaanaa qofka su'aasha markaad weydiisa ka jawaabi kara laakiin cilada iyo sababta aan raacin karaynin muntahigana waxaa loo yaqaanaa ka macalcilada garanaya macalcilada ka garanaya saddexdaa marxaladood ayaa ardayga lagu qiimeeya sidaa darteed ardaygu markuu bilowga yahay cilalkaa laga ilaaliya baa layidhaha cilalka waa laga ilaaliya iyo khilaafigaba waa laga ilaaliya haddaad laakiin khilaafun ku bilowdo oo tidhaahda un hebelna sidanuu yidhi hebelna sidanuu yidhi kanna waa caynkan wuxuu moodi waxba wax laysku wada haysto gebi an anna sidanaan idhi unbu ku odhanaya markaa wax laysku wada haysto ayuu moodayaa ama khilaafiya ayuu moodayaa nadamtuhaa waan nadmiyey nadman nadmi ayaa nadmiyey nadmiga oo badiican xeel dheer muqtadiyan anigoo ku dayanaya bil asli asalkii anigoo ku dayanaya fii taqriibihi xagga soo dhowaynta ayaan kaga dayanayaa lilmubtadi'i mubtadiga aan u soo dhowaynayo ajruumigii wuxuu ka yeelayo ayaynu halkana arkaynaa markaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamay inuu kitaabkii ajruumiga ahaa wax ka jari doono ajruumigii sheekhu wuxuu inoo tilmaamay inuu wax ka jari doono waxyaabaha uu u arko inayna meesha la egayn uu ka jarayaa waxaa kaluu inoo tilmaamayaa inuu ku siyaadinayo faa'iidooyin ajruumiga ka maqnaa waqad xadaftu waxaan ka xadfay minhu asalkii waxaan ka xadfay maa shay baan ka xadfay canhu xaggiisa uu ahaaday hinan maaran shayga laga maarmi karo waan ka xadfaye la soco buu ku yidhi wax kastoo laga maarmi karayo waan ka xadfay wazidtuhu asalkii waxaan ku siyaadiyey ama aan ku kordhiyey fawaa'idan faa'iidooyin baan ku kordhiyey bihaa bisababihaa iyada sababteeda uu ahaaday aftoon waxaad ku kaaftoomi doontid oo kutubta kale aad kaga kaaftoomi doontidna waan ku kordhiyey buu ku yidhi beydkaa wuxuu inoo sheegay inuu ajruumigii waxna ka jaray waxna ku daray buu inoo sheegay waqad xadaftu waxaan ka xadfay minhu asalkii waxaan ka xadfay maa shay baan ka xadfay canhu xaggiisa uu ahaaday hinan maaran iyo kaaftoon wa zidtuhu waxaan ku ziyaadiyey fawaa'idan faa'iidooyin bihaa uu ku sugnaaday alghinaa maaran iyo kaaftoon uu ku sugnaaday mutamiman anigoo welibana dhammaystiraya liqaalibil abwaabi abwaabta badankooga waan dhammaystirayaa buu idhi ajruumigu intuu baab bilaabo ayuu dhexda kaga tegi jiray wuxuu ku yidhi kitaabku ajruumigu baabkii uu dhexda kaga tegey anigu dhexda kaga tegi maaye waan kuu dhammaystirayaa buu ku yidhi fa jaa'a yimid fa jaaa nadmigan ayaa yimid faacilku waa huwo nadmiga ah mila sharxi sharaxoo kale isagoo ah lilkitaabi kitaabka u ah kitaabkanina waa ajruumigii kitaabkaygani haddaba markaan ajruumigii waxna ka jaray waxna ku daray baababaan dhammaystirnayna aan dhammaystiray sharaxoo kale ayuu ajruumigii u noqonaya mutamiman anigoo dhammaystiraya liqaalibil abwaabi abwaabta qaalibkooga anigoo dhammaystiraya fa jaa'a wuu yimid kitaabkani midla sharxi sharaxoo kale isagoo ah lilkitaabi kitaabkii isagoo u ah ajruumiga halkaa wuxuu kaga soo baxay sababta ku kaliftay inuu kitaabka nadmiyo waxa igu kalifay buu hi dadkiibaa kutubtii waaweynaa baran kari waayey awoodiyo himigii ayaa lumay dadkiibaa mukhtasaraadkii u soo jeedsaday af carabigana berashadiisa waa laynaga amrayo waa layna amrayo diintaaba amartay kitaabka haddaba dadku ay akhristaan baan isii u fudaydiyo ajruumi buu noqday ajruumigaasoo carab iyo cajam iyo reer galbeedba ay sitaan ayaan ku fikiray nadmi u bedelo waan nadmiyey ajruumiga waxna waan ka jaray waxna waan ku daray abwaabtiina waan dhammaystiray sharaxoo kaluu haddaba noqday buu ku yidhi kaasi waa alifaad waa sabab macnawiya baa sabab macnawiya weeyaan kitaabka waxaa ku kalifay waa sabab macnawiya wakhtigiisii buu qiimeeyey markaasuu ishi dadku waxay u baahan yihiin kitaab noocaasa kaasi horta waa sabab macnawiya ah. waxaa jiro culimo sabab aan macnawi ahayne xisi ah ama daahir ah oo isna ku kalifay kitaabka inuu sheekhu alifo ama kitaabka inuu qoro sababkaasina wuxuu yidhi nin aanu saaxiibba nahay ayaa iga codsaday kitaabka inaan nadmi ka dhigo su'iltu waa lay su'aalay fiihi kan dhexdiisa su'aalan halkaa su'aalan baa ku qarsoon su'aalan su'aal ayaa lay weydiiyey su'aalka oo saadiran su'aalan saadiran baa halkaa kuugu jirta su'aalan su'aal su'aalka oo saadiran ka soo fulay min sadiiqin saaxiib ka soo fulay saaxiib ayaa ayaa arrinkani weydiiyey buu yidhi saaxiibka oo saadiqin run sheegaya saaxiibtinimadu ay dhab ka tahay saaxiibka reer magaalka ayuu diidayaa waa la og saaxiibka reer wuxuu yahay waa afka baarkiisa oo layska salaamo munaafaqnimayba u dhadhowdahayba qofku markuu kula joogana inaad u qosasho marka kalena dee waxaynu leenahay ilaahay umbaa og ad samaysid waxa weeye waa munaafaqnimo qofkani kolkaa wuxuu ku leeya sheekhu wuxuu ku yidhi saaxiib saaxiibnimadu ay dhab ka tahay ayaa i weydiiyey kitaabka inaan inaan qoro oo nadmiyo hadaba horta sadiiqa maxaa loo yaqaanaa man huwa sadiiq bal u fiirso sad afar erey u fiirso ama shan erey u fiirso waxaa jira ereyga sadiiqa la yidhaah iyo ereyga khaliilka la yidhaah iyo ereyga xabiibka la yidhaah iyo ereyga saaxib la yidhaah iyo ereyga cadow la yidhaahdo waa shan erey sadiiqa waxaa la yidhaha sadiiq ereyga sadiiq waxaa loo isticmaalaa qofka farxaddaadana kugula farxa naxdintaadana kaala naxa kaasaa sadiiq la yidhaahdaa waa man yafrax bifaraxik wayaxzan bixusnik farxaddaadana wuu kugula farxaa naxdintaadana wuu kaala naxaa haadaa huwa sadiiq waxaa ku soo xiga khaliil baa ku soo xiga khaliil khaliilka waxaa loo yaqaanaa waa ninka farxaddaadana ku farxa naxdintaadana ka naxa kalgacaylka u qabtaana dhiiggaaga uu raacay dhiiggaaga iyo jidhkaaga iyo xubnahaaga ayuu jacaylkiisu raacay kaana khaliil baa la yidhaahdaa oo sadiiqa wuxuu la dheer yahay sadiiqa jacaylkiisu xubnahaaga ma raacin laakiin farxadda waad wadaagtiin naxdintana waad la wadaagtaa laakiin khaliilku farxadda wuu kula wadaagi naxdintana wuu kula wadaagi kalgacaylkiisuna jidhkaaga iyo dhiiggaaga ayuu raacay xabiib baa ku soo xiga xabiib xabiibka waxaa la yidhaahdaa waa qofka farxaddaada kugula farxa naxdintaadana kaala naxa kalgacaylkiisuna dhiiggaaga uu raacay hantidiisana kuu quudhaya kugu furanaya dhib hadduu kugu yimaado hantidiisana kuu ogol inuu kugu soo furto saaxib baa isna meesha yimid oo kii afraada saaxib ereyga saaxib waxaa loo isticmaalaa waa qofka in badan meelaad ku wada nooshihiin in badan ayaad meel ku wada nooshihiin siday doontaba ha ahaato waa man daalad cushratuhu bika baa la yidhaahdaa intuu kula nool yahay ninkay qofka uu badan yahay baa saaxiib la yidhaah cadowgu wuxuu ka soo hor jeedaa sadiiq waxa weeye man yafrax bixusnik wayaxzan bifaraxik waa qofka farxaddaadana ka naxa cadow markaad doonayso farxadaadana wuu ka naxaa naxdintaadana wuu ku farxaa kaa ayaa cadow la su'iltu waa lay su'aalay fiihi fii nadmihi kitaabka nadmintiisa su'aalan su'aal ayaa lay weydiiyey su'aalka oo saadiran ka soo fulay min sadiiqin saaxiib ka soo fulay saaxiibka oo saadiqin run sheegaya saaxiibka oo yafhamu fahmaya qowlii aniga qowlkayga lictiqaadin caqiide ayuu uu fahmayaa waafiqin kalsooni leh qofka haddaad isleedahay waxba kuguma dhaamo waxba ka fahmi maysid haddaad laakiin isleedahay waxbaad ka fahmaysaa waxbaad ka fahmi buu ku yidhi saaxiibkaasi waa nin aaminsan inaan aqoon badan ku dheerahay wax badanna aan kitaabka ku soo kordhinayo yafhamu wuxuu fahmayaa qowli aniga qowlkayga muxuu ku fahmayaa liictiqaadin liajli ictiqaadin ictiqaad iyo caqiide darteed waafiqin kalsoonine welibana idilfata ilayn inankaba xasba ictiqaadihi caqiidadiisu kolba qadarka ay tahay unbaa rufica kor loo qaadaa kolba caqiidadiisi iyo ictiqaadkiisu qadarka uu yahay ayaa kor loo qaadaa waxaa la yidhaahdaa low lam yasif idabiibu addawaaa laman tufica dhakhtarku hadduu kiniinka markuu ku siinayo uu ku ammaani waayo ku bogsan maysid walu fiirso intaad dhakhtar tagto irbado iyo kiniinna ka qaada iyo sharoobooyinoo haku yidhaahdo kiniinkani waa khatar xanuun noocaasa ayuu keenaa soo halkaasi kuma xanuunayso way kugu sii kordhi welibana way kugu sii kordhi waxba ku bogsan adoo shakisan ayaad cunaysaayo hadday u sahlan tahay calooshaa ku dhaqaaqi ila nin shakisanoo naxayaa tahaye waad naxsan tahaye waa halisteeda weeyi id ilfata inankaba xasba ctiqaadihi caqiidadiisu qadarka ay tahay ayaa rufica kor loo qaadaa wa kullu man shaksi kaste oo lam yactiqid wax caqiidayn waaya lam yantafic waxaa kuma intifaaco oo nafci iyo faa'iido uma yeesho halkaa markuu marayo ayuu sheekhu yis war malaha kitaabka aad baad usoo ammaantay waana camalkaagii camalkaaga inaad ammaanto maaha dee inaad buunbuunisa maaha sheekh camalkaaga waa inaad bal horta hoos u dhigto oo adiyo ilaahay buu idiin dhexeeyaay ilaah iga aqbal inaad tidhaa markaasuu sheekhu ka baqay iyuu ilaahay is war addoon inaan ahay ogaada buu yidhi fanas'alu ilaahay gacmaha ayaan hoos haystaa fanas'alu waxaan su'aalanaynaa almannaana allaha gallada badan waxaan su'aalanaynaa an yujiiranaa inuu naga badbaadiyo min ariya istustuska inuu naga badbaadiyo istustus acmaasha haddii istus uu soo galo riya hadday soo gasho acmaashaasi waa khatar qofkaasi khatar ayuu gelayaa ilaaha raxmaanka ihi ha naga badbaadiyo istuska dadka qaar baa istuska iyagoo nacab waxyaabo kala sameeya waxba lama sameeyo laba nin baan garanayaa maalinoo dhan way jiifi jireen haddaad aragta labadaa nin war nimankan iyo cibaadaba male baad is xilliga ay dad qof ay arkaan way jiifayaan laakiin mar alla markuu gabaldhaco ee meeshaasi ay gooni noqoto qofkaasi wuu taagan yahay looma baahna taasoo kale waayo waxaa loo baahan yahay basharkanaad ku dhex cibaadaysanaysaa tiirashaa masaajidka oo kale inay kuu noqdaan marka aad doonaysa inaad cibaadaysato qofka tiiroo kale ka soo qaad tiiroo kale ka soo qaad waxna kuma siinayo waxna kuma yeelayo adiga rabbigaabay cibaadadani kuu dhaxaysaa riyo iyo istus bay iga noqonayo intaan gurigayigii la tegayo ama meel cidla intaan la tegayo waan iska dayni waxbaha odhan cibaadadaada iska wado laakiin niyadaadu waa adiya ilaahay adiya ilaahay ayay idin dhaxaysaa kolkaa labadan qof ee isku ag cibaadaysanaya ayaa midna niyadiisu ay riyo tahay midna niyadiisu ayna riyo ahayn cirka iyo dhulka ayay isku jiraan markaa macnaheegu weeyi fa nas'alu waxaan su'aalanaynaa almannaana allaha gallada badan waxaan weydiisanaynaa an yujiiranaa inuu naga badbaadiyo min alriyaa istuska inuu naga badbaadiyo mudaacifan isagoo noo laablaabaya ujuuranaa ajriyada isagoo noo laablaabaya taas horta ilaahay baan ka baryaynaa buu yidhi ta labaad een ilaahay ka baryayno ardayga kitaabkan bilowda ilaahay inuu ku anfaco ayaan ilaahay u weydiinayaa buu yidhi ducaau lqaa'ibi mustajaaba wa an yakuuna inuu ahaado ilaahay ayaan ka baryayaa naafican mid ku anfaca bicilmihi kitaabkan cilmigiisa man ictanaaka ku dadaala bixifdihi inuu xifdiyo wa fahmihi iyo inuu fahmaba wuxuu idhi ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu ku anfaco kitaabkan qofka u cinaayooda ee dadaal dheeraada ku bixiya kitaabkan siduu u xifdin lahaa iyo siduu u fahmi lahaa waxaan u malaynayaa ducadaa horta anu haddaan iskaga kiin warramo sheekha ducadiisa inaan helay baan u malaynaya sababta aan idiin leeyahay hadalkaasi waxa weeyi anoo ajruumiga ah akhristay camriidigana akhristay oo keenan ah laba jeer camriidiga akhristay oo markii labaad nakiriya macrifo cidii dhaafise aan waayey baabu nakira walmacrifa kawaakibka su-aasha aan garan waayo walla waan garanaya cid alla cidan weydiiyo on ula noqdo ma heli jirin muddo dheer baan raadin jiray oon odhan jiray oo laga yaabay mararka qaar safar bay xataa igu kalifi jirtay suaalka aalka waakibka ku taalla markaan u baahdo waxaa dhacday kitaabkan ayaa toddobiyo sagaahankii muddo ah ayaan meel isku soo xidhay muddo bil ah toddobiyo sagaahankii ayaan meel isku soo xidhay kitaabkan bishaa inaan weyse u kaco iyo inaan salaad u kaca mooyaane bishaa meel kale uma kicin shay kale ma qabannin waa inaan hurdo ama aan weysayanayo ama aan wax cunayo bes bishaa waxaan sameeyey wax kale ma samaynina soomaali baan u bedelay waan xifdisnaa soomaali baan u bedelay kitaabka markaan soomaali u bedelay een isku dayey erey kaste oo ku qoran oo baab ah inaan horta bal soomaaligaygii inaan ku suuraysan karo ayaan horta naxwii si fiican u fahmay magaalada diridhabe ayaan tegey diridhabe markaan tegey kitaab eh, alfiyat bnu maaliga kii oo la marinayo oo nin sheekhii u akhriyayo ayaan ugu tegey baabka tanaasuca incaamilaan iqtadaya fismin camal qablu falilwaaxidi minhum alcamal weligay alfiye maan akhrisan ardaydii saaka markay soo akhristeen alfiyada ayaananu duhurkii imid isla maalmihii anu imid anoon cashirka alfiyaha akhrisan ayay ardaydii ii keeneenoo alfiyaha ana halkii uga akhriyey weligay maan akhrisan waayo kitaabkan si fiican baan runtii u fahmay intaa kadib baan alfiyada dhowr jeer ayaan daraaseeyey oo kala duwan ayaan akhristay laakiin markii koobaad naxwaha ilaahay kitaabku igu fahansiiyey siduu yahay horta waxay ahayd kitaabkaa camridigan hadda marayno ayuu ahaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa ducadaa sheekha qoray ilaahay inuu inoo aqbalo wa an yakuuna ilaahay inuu noqdo naafican mid ku anfacaya bicilmihi kitaabkan cilmigiisa man ictanaa ninka ku dadaala bixifdihi inuu xifdiyo wa fahmihi iyo inuu fahmo haddaba sheekhu dadkao dhan uma ducayn nin kastoo kitaabka bilowda uma ducayn taa horta ogow haddaad moodo nin kastoo kitaabka bilowdo inuu sheekhu u duceeyey oo ducadii sheekha aad istiraahdo waa intaas ay soo gaadhaa waa khalad laba qodob qofka sameeya ayuu u duceeyey qofka xifdiya iyo qofka fahamkiisa isku daya inuu sidiisa u fahmo kolka xifdiga waa inuu inoo bilowdo oo berri aynu iska dhegaysanaa cashirkaa insha allahu tacaala berri waa inaan cashirkaa iska dhegaysanaa haddii rabbi xaggiisa ay ka noqdo halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennu wallahu subxaana wa tacaala culammada xalqadaha u kaadiya culimmada xalqadaha waxaan